بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا أفريا أفرتناد ee kitaabka lub usulka waa afariya afarta soo maa cashar keena afariya afartanaad ee kitaabka lub usulka waxaan ka qaadi doonaa mas'alatun alkhabar halkuu leeyahay ee kitaabka thaniga ah alkhabaru khabarka imaa maqduucun in la qadciyo oo la go'aansado bikadibihi beennimadiisa in la go-aamiyo qadcan go-naan kalmacluumi waa ka la garanayo khilaafuhu khilaafkiisa daruuratan daruuro ahaan loo garanayo aw istidlaalan ama deliil raadin lagu garanayo eh wa kullu khabarin khabar kaste oo owhama ku moodsiiya baailan baatil ku moodsiiya oo walam yaqbal an aqbalin ta'wiilan ta'wiil an aqbalin fa mawduucun waaba mawduuc ow amase naqasa minhu waxa ka xadfoomay maabaa ka xadfoomay yuziiru baabi'iya alwahma wahmiga iyo moodida baabi'iya wa sababu wadcihi sababta loo wadciyaa nisyaanun waa ilowsho ow tanfiirun waa eryid ow khaladun ama waa kalad ow hayruhaa ama waa hayrkeed ow fi asaxi ama asaxa ayaa la qadcinayaa beennimo loo qadcinayaa ka khabari muddaci risaala risaalada ka sheeganaya warkiisa kaleba weeye bilaa mucjizatin mucjize la'aanteed iyo watasdiiqi saadiqika saadiqi ee rumeeya rumayntiisa la'aantii wa khabarin wa khabarin khabar oo kaleba weeye khabarka oo nuqiba canhu la baadhbaadhay oo la fatashay oo walam yuujad aan laga helin cinda ahlihi aan laga helin dadkii wehelka ahaa wamaa nuqilaka lasoo naqliyo weeye aaxaadan aaxaad fii maa kii dhexdiisa tatawafaru ay dhammaystirmaysay addawaaci kuwa dalbaya calaa naqlihi naqligiisa dalbaya wa imaa bisidqihi in la go-aamiyo ka khabari saadiqi ka saadiqa ah khabarkiisa oo kaleba weeye wa bacdilmansuubi kuwa loo nisbeeyey barh ka mida weeyaan linebiyi nebiga iyo walmutawaatiri mutawaatirka oo kale wa huwa mutawaatirku khabaru jamcin waxaynu arki doonaa khabarkiibu si gaara saw hadalkii khabar iyo insha maynaan qaybinin saw khabarkana run iyo been inuu saw beenta iyo runtana maynaan arag mawlidka halkay u laabmayso khabarkiibuu hadda doonayaa inuu inoga in war inaga siiyo khabarka khabarka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood saddexda qaybood ee khabarka ayaan halkan ku arkaynaa khabarku inuu yahay maqduucun bikadibihi beennimadiisa mid la go-aansanayo waa la hubaabo warxani inuu been yahay waa maqduucun bikadibihi beennimadiisa waa la go'aansanayaaba inuu been yahay waa la wada garanayaaba cid cid isweydiinaysa male beennimadaa waa ko iyo khabarku inuu yahay maqduucun bisidqihi runnimadiisa mid la goaansanayo oo inuu run yahay cid cid weydiinaysaa ma jirto iyo khabarku inuu yahay madnuunu sidqi madnuunu sidqi runtiisa mid ay raajix tahay inuu run yahay ayaa raajix ah saddexdaa ayaa khabarka loo qaybiya madnuunu sidqiga haddaba eeg ilan khabarkan xadiidkii rasuulkaa loo soo afeefanayo loo soo socdaye eeg ka aynu leenahay waa maqduucun bikadibihi beennimadiisa waa la go waa mawduucii oo kale mawduucu miyuuna war been oo beennimadiisa la go-aaminaya ahayn mawduucii oo kale weeyi mawduucii halkaasuu soo gelaya waa maqduucun bikadibihi maqduucun bisidqihiina waxaa soo hoosgelaya mutawaatirkii oo kale mutawaatirkii waa maqduucun bisidqihi inuu run yahay ayaa la hubaa warar badan xataa xadiis ayn baa dee ayaa sida mawduuca usoo aroori ama sida mutawaatirka usoo aroori oo isna run iyo been bay kala gelayaan wararkii caadiga ahaa ka aynu leenahay waa qaybta saddexaad oo waa madnuunun bisidqihina waa aaxaad khabaru aaxaad axaadiista qaybtii aaxaadda ahayd ayaa isna madnuunun bisidqihi ah waa qayb la malaynaya runnimadooda weeye inay runtahay waa raajixi weye inay runtahay baa raajix ah saddexdaa ayaa culima khabarka loo qaybiyaa saddexdaa qaybood ayaynu ka hadli aaxaadiibuu ka hadlayaa kolkaas oo mutawaatirkiibuu ka hadlaya oo mawduuciya wixiibuu ka hadlayaa markaa halkaas si guudna wuu u hadlayaayo si xadiis xadiiska ku gaara uma hadlaye xataa sheekooyinkii caadiga ahaa oo dhan buu soo gelinaya si sheekada wixii mutawaatir mutawaatirka ay ula xugun noqoto wixii mawduucihina mawduuca ay ula xugun noqoto wixii dad yari ay soo naqileenna axaadka ah ay ula xugun noqdaan si guud buu u hadlayaa oo si xadiiska oo qura uun ku saabsan uma hadlayo usuulku waad aragtaa alkhabaru khabarkii imaa maqduucun in la qadciyo bikadibihi beentiisa ima waa xarfu tafsiil sawma ima maqduucun bikadibihi laba inoo dhiman saw ma aha labada dhiman eeg wa ima bisidqihi eeg dhowr sadar baa la dhaafayaa ko laba saddex afar ilaa afar sadar matniga markaad dhaafto ilaa shan sadar markaad dhaafto ayo wa ima bisidqihi u imani alkhabaru khabarkii ima maqduucun in la go-aaminayo bikadibihi beennimadiisa ow bisidqihi in la go-aaminayo runnimadiisa soo dhaaf ilaa bogga kale matniga wa amaa madnuunu sidqi waa qaybtii saddexaad ka sidqigiisa la malaynayo saddexdaas horta culima khabarkii inoo noqday uu khabarku noqonaya alkhabaru khabarkii imaa maqduucun in la go-aaminayo bikadibihi beennimadiisa qadcan go-naan haddaba kaa maqduucun bikadibihi ah ayaa laba uqaybsami maqduuculkadibkaa laba uqaybsami mid mid qadcan la go-aaminayo inuu been yahay iyo mid fil asaxi la go-aaminayo inuu been yahay labadaas uqaybsami labadaas xaggan hore ka hadli doonaa markaa alkhabaru khabarkii imaa maqduucun in la qadcinayo la go-aansanayo bikadibihi beennimadiisa qadcan go-naanba kal macluumi waa ka la garanayo khilaafuhu si khilaafsan ayaa la garanayaa daruuratan daruuro ahaan baaba loo garanayaaba maxaa ka mid a daliilba uma baahna annaqiidaani labada iska soo horjeedaa yajtamicaani way kulmaan nin baa yidhi labada iska soo horjeedaa way kulmaan laba iska soo horjeedoo kulma ayaan arkay oo yartaficaani buu ku ama waa la wada waayaa waxa la yiraahdaa qaacidadu waxay annaqiidani la yajtami'an wala yartafi'an bay ahay waa maxay naqiidanka waligood ma kulmaan naqiidanku waa geeri iyo nolol imik oo meel qura ku kulantay meel qura geeri iyo nolol oo laba qof idee way kulmi karaan ma ogtay hebelna uu dhiman karaa hebelna uu noolaan karaa laakiin qof qura laga rabaa nin maxamed la yiraahdo oo daqiiqad qura atiraa wuu nool yahay wuuna dhintay suurtagal may tahay maxamed miyuu eeg nolol iyo geeri miyay ku wada kulmi karaan inuu nool yahayna dhintayna ama wuu nool yahay uun ama u dhintay haddaba ma la wada waayi karaa ma odhan karnaa mana noola mana dhiman ma wada waayi karna mana noola nolosha ma anfin karnaa dhimashadana ma anfin karnaa may ama wuu nool yahay mid kolba mid baa joogaya laakiin hadda waa naqiidaanka didaanka ma aha didaanku laa yajtamicaan baa la yidhaha lakin rubama yartaficaan didaanka waa laga yaabaa ma kulmaan laakin waa la wada waayi karaa oo didaanka hadaan idhaha maxamed mana fadhiyo mana taagna ma kulmi karaan oo mar qura wuu fadhiyaa iyo uu taagan yahay ma odhan karo laakiin fadhigiiyo taagnideeba waa la waayi karaa wuu jilba joogsan karaa hadduu jilba joogsado miyuu fadhiyaa ama uu foorarsan kara u rukuuci karaa hadduu rukuuco miyuu fadhiyaa ma fadhiya miyuu taagan yahay ma taagna didaanka ma kulmaan laakiin waa la wada waayaa laakiinna qiidaanka lamana wada waayo lamana wada helo saas wey haddaba nin haduu ku yidhaahdo didaan baa kulmay Eh, naqiidaan baa kulmay ama naqiidaan baa la wada waayey inay been tahay miyay miyaad isweydiinaysaaba ma baarbaaraysid waad dil qoslaysaa un haye waad ka guraysaa un haddaad been baad sheegtay ka xishootay inaad ku tidhaa waad dhaafaysaa kolka waad aragtaayo waxa weeye didaanka lamana wada waayo lamana wada helo waa maqduucun bikadibihi wuxuu ku yidhi alkhabaru khabarka imaa maqduucun in la qadciyo lago-aansado bikadibihi beennimadiisa qadcan go-aan go-naanba kalmacluumi ka la garanayo weeye khilaafuhu khilaafkiisa daruuratan daruura ahaan daruura ahaan waxaa loo jeedaa daruur shaygan waa daruuri bidaa daliil baa la garanaya xagga falsafada daruurada loo isticmaalaya mandiqe shaygaas waa daruuri waa bilaa istidlaal daliil la-aan ayaad iska garanaysaa aw istidlaalan ama daliil raadin ayaa lagu garanaya daliil raadin marka daliil loo raadiyo ayaa lagu garanayaayo inuu been yahay baa la ogaanaya marka istidlaal sida ninka sheeganaya caalamkan oo kale inuuna makhluuq ahayn oo kale dhulkan iyo cirkan iyo inuuna makhluuq ahayn waa been buu sheegay waayo daliilun baad raadin markaa waad ogaanaysa inuu makhluuq yahay been buu sheegay unbaad odhanaysaa waa maqduucun bikadibihi labadaasiba wa kullu khabarin war kaste mawduucii buu haddaba halkaa sheegaya inuu been yahay isna wa kullu khabarin khabar kaste war kaste oo nebi maxamed laga sheego oo owhama ku kumoodsiiya baadilan shay baadila kumoodsiiya oo walam yaqbal an aqbalin tawiilan ta'wiilna an aqbalin fa mawduucun waa shay mawduucahe ogow mawduuc weeyi sida waxa la wariyay rag baa soo wariyay ilaahay baa naftiisa abuuray annahu tacaala khalaqa nafsa ilaahay baa is abuuray bay yidhaahdeen waad aragtaa inuu mawduuc yahay waayo shay baatila buu ku moodsiinayaa wuxuu ku yidhi wa kullu khabarin war kaste oo awhama moodsiiya baatilan shay baatila oo walam yaqbal aqbali waaya ta'wiilan ta'wiil aqbali waaya fa mawduucun waa mawduuc oo baa sameeyey warkii mawduuca ahaabana xadiid ba la odhan maayo waa mawduuc mawduuca lama sii wariyo waxaa la yidhaha mawduuca caqiide looma deliishado oo mucaamalo iyo fiqhi looma deliishado oo xataa ku idhaahdaa labadii baabee atarhiib wa tarhiib la odhan jiray looma deliishado ee xadiidka daciifkaa loo deliishan jiray daciifku hadduu saddex shardi wato ahlu xadiidku waxay qaateen in tarhiib iyo tarhiib loo deliishado laakiin mawduuca maya mawduuca lamaba sii faafiyaba xataa waa xadiid odhan maysid dadka usii sheegi maysid mawduuc markuu yahay waxaad sheegaysaa un marka aad caddaynayso mawduucnimadiisa inuu mawduuc yahay baad caddaynaysaa markaasaad sheegaysaa wa kullu khabarin khabar kaste oo awhama moodsiiya baailan baail moodsiiya oo walam yaqbal an aqbalin ta'wiilan ta'wiil an aqbalin fa mawduucun waa mawduuc ow amase mawduuc maahee naqasa minhu waxa ka xadfan maa yuziilu wax zuuliya alwahma wahmiga wax suuliya wuxuu ku yidhi hadduu mawduuc noqon waayana waxaa dhici karta in xadiidkaa sakda ay ku dhacday sakda sakda waxa wey kelmad baa ka maqan kelmad kolkaa haddii la heli lahaa macnuhu uu saxmi lahaa ayaa xadiidkaa ka maqan waxaaba lagu gartay xadiidka saqdadu ay ku jirto xadiid bukhaariga ku qoran ayaa jira waa xadiid ibn cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu cumar صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته رسولك أيا نتكذي نتكيي صلاة عشاء نلشي سمركي سيدي قبقبونيسي فلما سلم الرسول مركو صلاة عشاء كبحي قام ووكعي فقال وحيري أرأيتكم ليلتكم هذه هبينكين ما أركتين فإن على رأس مئة سنة منها بقول سنة oo iyadan ka bilowdo oo iyadan de ay kamid tahay laa yabqaa soo hari maayo miman dadkii ka hadhi maayo huwa isagu alyawma maanta calaa dahrilardi dhulka dushiisa ku sugnaa axadun qofna wuxuu rasuulku yidhi habeenkan aynu joogno dadka jooga hadda laga bilaabo habeenkan boqolka maal habeenee soo socda ama boqolka sanee soo socda baan doonaya boqolka sanee soo socda qof qura oo nooli ka hadhi maayo waa la wada dhimanaya haddaba alyawma baa laga tegey miman huwa alyawma halkay ahayd unba miman huwa calaa dahri lardi la yidhi miman huwa calaa dahri lardi oo alyawma unba xadiidkii ka dhacday waxay noqotay markaa habeenkiinan ma arkaysiin habeenkiinan ma arkaysiin boqol sano oo iyadani ay ka mid tahay oo ka bilaabata dhulka korkiisa qof ku soo hari maayo boqol sano markay buuxsanto iyadana ay ku buuxsanto dhulka korkiisa qof ku soo hadhayaa ma jiro oo adduunkaa la rogayaa unbay yidhahdeen culimadii boqol sano kadib ba adduunkii la rogaya oo nebigaa sheegay xadiidka bukhaariga un bay yidhahdeen dib markii loo egay loo baadhay ayaa ibnu cumar laftiisu dadkii markay wareereen ayaa la ogaaday alyawma inay la socotay alyawma inay la socotay kolka waxa weeye habeenkaa rasuulka dadkii noolaa ayaa la leeyahay cumrigoogu boqol sanoo dambe ma dhaafayo walow kii habeenkaa dhashayna ha ahaadee kii habeenkaa dhashay boqol sano oo dambe boqolka sano markay buuxsamaan cid nool lama helayo cid nool lama helayo bartaasay ku wada gebagaboonayaan wuxuu ku yidhi ow naqasa ama waxa ka xadfan minhu isaga waxa ka xadfan ma shay baa ka xadfan yuziilu zuuliye alwahma wahmiga sida alyawmada xadiidka bukhaariga ay uga maqan tahay muslimka riwaayadiisuna de way ku jirtay hadaba horta mawaadicu muxuu xadiidka u wadciyaa dad baa jira muxadisiintu ay ka warramaan oo beenaalayaala oo axaadiista dedejiya sow maaha maxaa sababtu ay tahay sababulwadcigu muxuu ahaan jiray dad waxa jiri jiray intay intay iska maxaanku ku iska eh, jeclaysteenu in ilaahay la caabudo war niyow dadkan maxaan suuqa kaga soo kaxayna in masaajidda kusoo gelina axaadiis mawduuca oo wada masaajidka iyo fadligiisa ka warramayo in aynu samayno ha haddii masaajidka saacadaad joogto haddaad masaajidka daqiiqad joogto haddaad diinta ilaahay minid barato ha intaas soo maxay baad leedahay war adeer diinteennu uma baahna nin waadico been ku kabe e eh, hadda ninkan eeg wuxuu is yidhi uun eeg waa nin aqoon le ma aha khayrkii unbu isidiyo dadkan sidee baad balaayada uga soo eridaa markaasuu balaayo kasii badan ayuu dejiyey waa la arkay kuwa noocaasa oo sidaa hadafkooguba uu yahay tarkiiban lidiin illah baan dadka jeclaysiinaynaa yidhahdeen waa la arkay kuwaa waxaa kaloo la arkay kuwo zandaqa ay ku jirto kufru caloola hoostay gaalo ka yihiinoo xadaaradihii hore ayay ka soo jeedeen oo islaamkaba calool xumay u qabaan waxaan caqligal ahayn ayay odhanayaan nebi maxamed baa yidhi dadka cuqalada abay ah diinta ka eryayaan war sidee buu ma ninka hadalkaa ku hadlay sidee weeyi hadalkaa wax caqli leh siduu u odhan karaa kolka dadkay diinta ka kala eryayaan ama ummadday khilaaf ku ridayaano xadiidkii saxiixa ahaayee taqaanay unbay odhanayaan ku kaloo calaa shardi shaykhe inaanu haynaa halkan unbay marinayaanoo mid kasoo horjeeda ummadii madaxa ha isla gasho weeyaan marka ummaddii madaxa ayay isla gelaysaa markaasay waadiciintu ummadda inay isku diraan iyo ummadda inay kala dilaan iyo dadka inay diinta ka eriyaan ayaa ku kalifaysay waa zanaadiqada nimankii la odhan jiray dee qaarkood baaba la qabtoo nolosha lagu qabtay oo inta nolosha lagu qabtay baa markay ku caddaatay ayay yidhaahdeen haye haddaad na dishiin intaasoo kun oo xadiis oo hadda aad iska warisiin oo tidhahdiin nebi maxamed baa yidhi ayaanu ku darnay bay yidhahdeen axaadiista rasuulka intaasaanu ku darnay seed u soo saaraysiin ilaahay dee rag buu usoo saaray laakiin asxaabu alxadiid waxyaabaha laga yaabo waxa kamid a ah musalaxa waxyaaba laga amankaagay baa runtii ku jira anu an ka yaabay horta waxaa jira musalaxa soo arag beenta marka xadiidka mawduuca la garanayo waxaa jira meelaha qaar oo daabidba loo garan waaye daabidba waa loo garan waayo mumaarasada badan badan badan ee xadiidka lagu sameeyo waxyaaba ay kaaga soo baxaysa ayaa jira oo ahlu xadiidku ay ku garteen waxaad arkaysaa xadiid buu ku odhanaya muxadis markuu yahay hada alxadiidu saxiix lakin fiihi rakaaka waxba ka eeg waxba waxba iga dhex muuqdo ku leeyahay xadiidkan shuruudii saxiixa wuu buuxiyay laakiin waxba ka yar dhex muuqda wuxuu ku oranayaa hada alxadiidu daciif laakin yaduuxu fiihi nuuru nubuwa nebinimada nuurkeygiiba ka dhex ifaya xadiid ku hadlay nebigu ku hadlay inuu yahay buu og yahay buu ka oranaya kolka waad aragtaayo de mustalaxu shuruudaa loo eegayey ma ogtahay shuruudaa loo eegayayo ragga ahlu xadiidkii wax xataa aan wax laga cibaareeye la garan waayey oo ay beenaalaha kusoo saarayaan buu ilaahay siiyey malaka ayuu ilaahay siiyey dee bukhaari iyo raggii lamidka ahaa khatar bay ahaayeen bukhaari wuxuu ku riyooday isagoo nebi maxamed diqsiga ka celinaya nebi maxamed uu diqsi ka celinayuu ku riyooday culimada fasirtay ayuu yidhi talow maxaa waa maxay riyadaasiyo waxaa lagu yidhi beenaalaha ayaad xadiidka rasuulka ka ilaalin doontaa sidii ayuu u dhacay oo beenaalaha ayuu xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ka ilaaliyey waynu arkaynaa haddaba ujeedooyinka loo wahmiye taasaa ka mid ahay zanaadiqadu waxa ay samaysaa mid ka mida buu ahaa waxaa kaloo wadciga keena nisyaan baa la yidhi ilow inuu qofku intuu is-ilaawo wuxuuna rasuulku odhanin uu yidhaahdo wuu yidhi waxaa kaloo kamida baa la yidhaha qalad inuu qaldamo waxaa kaloo kamida kayrkood oo madaahibku markii ay ishayeen madaahibku markay ishayeen soo maydaan arag allah imise ayaa axaadiis isku dejiyey madaahibka soo maydaan arag raggii madaahibka isku dejin jiray iyagoo madhabka kale diidaya ayay oran jireen nebi maxamed waxaanu ka warinay waxa iman doona nin khatar ah oo abu xaniife la yidhaahdo oo nooca ah fadli badan baa lagu oo sidaa iyo sidaas waxa iman doona nin aan eh, ka daba hadhaynin oo dee isagu dhib ah, dhiblow ah oo la yidhaha shaafici ama eegada waxa wey waa madaahibkiiyo waxay doonayaan in madaahibku midna kor loo qaado midna hoos loo dhigay doonayaan way dhacdaa rag badan oo saas wax saa u egsameeyey oo madaahibka oo isku wada sameeyey baa la hayaa oo waadiciin ah wa sababu wadcihi xadiidka in la wadciyo waxaa sababta u ahi nisyaanun waa ilow la ilaawo ow tanfiirun ama waa ka erye dadka diinta islaamka laga eryayo ow khaladun ama waa qalad qofka uu ku dhaco ow hayruhaa ama intaa hayrkeed weeye ow ama fil asaxi ow fil asaxi halkaa ow fil asaxida halkay ku cadfan tahay maad arkaysaa waa halkii hore maqduuculkadibka waanigii ku yidhi labuu uqaybsamayaa muxuu yidhi maqduuculkadibka maxaynu soo qaadanay walkhabaru imaa maqduucun bikadibihi in beennimadiisa la go-aamiyo qadcan gonaan naan ow fil asaxi ama la go-aamiyo ow fil asaxi ama go-naan maahaen waa fil asaxi qowlka asaxaabaa la go-aaminaya sida asaxa ah ayuu maqduucun bikadibihi fil asaxi noqonaya waa maxay talow ka khabari muddaci risaala ninka risaalada sheeganaya warkiisoo kaleba wey nin baa yidhi nebi baan bilaa mucjizatin wax mucjize ana ma wato mucjizadee caddaynaysa inuu run sheegayo wa tasdiiqi saadiqi kii saadiqa ahaayee isaga u rumaynayey rumayntiisa la-aantii wax u rumeeyaana ma jiro oo tasdiiqu saadiqa dee nebi kalea iska soo gelaya ilay nebigeennan unbaa keligii ahaayoo ahaa nebiyada kii ugu dambeeyey nebiyadii ka horreeyey oo kale nebiyadu way isla joogi jireen way isla mucaasaroon jireen hadduu waktiyadii hore nini odhan lahaa nebi baan ahay nebi kalena uu dhulka joogo ay isla joogaan dee nebiyadu ile way wada joogi jireen oo ama ninba magaala loo diri jiray ama ninba reerba loo diri jiray oo waxaad garanaysaa ama nebi ibraahim markuu filistiin marayey oo de adeerka u ee luut ee la socday waa kii filistiin laga soo leexiyey filistiin markii laga soo leexiyey xaggee tag baa la yidhi waakii kii la yidhi dee medyan ah, medyan yaanan odhanine waxaa tagtaa baa la yidhi urdun urdun waa kii loo soo leexiyey halkan iyo urdun nebi nebi ibraahimna wuxuu joogaa filistiin nebi eh, luudna wuxuu joogaa urdun waa laba nebi oo marka hore wada socday markii luud loo waxyooda urdun la keenay nebi ibraahimna markuu filistiin joogay abaari ka dhacday waa kii haddana usii tegey masr masr waa kii ka soo noqday maka yimid ee halkaa ismaaciil dhigay ee haddana dib ugu noqday khaliil dib ugu noqday kolkaa nebiyadu way wada joogayeen dad wada joogo is isyaqaano ayay ahaan jireen haddaba marka nebi lasoo diro isagoo bilaa mucjize a yimaado haddii nebi kaloo u rumeeyo la helo dee nebigaasi ala la raacaya oo hadduu nebigaa kale yidhah war waa runo waa rasuul oo ilahay baa soo diray hadduu bilaa mucjizo noqdo nebi kaloo u rumeeyaana ayna jirin dee waa beenaale beenaale weeyaan waa asaxa beenaala laga dhigaya wuxuu ku yidhi ka khabari muddaci risaala risaalada ka sheeganaya warkiisa oo kaleba weeyi bilaa mucjizatin mucjize la-aanteed ayuu sheegtay wa tasdiiqi saadiqi mid u rumeeye rumayntiisa la-aantii ayuu sheegtay wa khabarin khabar oo kaleba weeyi ka beentiisa la sida asaxa beenta noqonaya khabarka oo nuqiba la fatashay buu oo la baarbaaray canhu xaggiisa oo walam yujad laga waayey cinda ahlihi ehelkiisii waxa weeye tusaale ahaan nin baa yidhi xadiis baan arkay sidaa iyo sidaasa kutubtii ahlu xadiidku way diiwaan gashantahay kutubtii baa laga baadho waa laga waayey waxa la odhanayaa waa been buu sheegay ile waa la baadhayo waa la waayey wamaa ka weeyaa nuqila la soo naqliyey aaxaadan aaxaadka lagu soo naqliyey فيma ka tatawafru ay dhamayska tirmayso addawaaci waxa u yeedhaya calaa naqlihi in lasoo naqliyoon aaxaad lagu soo naqline si ka badan loo tawaaturan loo soo naqliyo wuxuu ku yidhi waxa kaloo waxyaabaha beenta ah ka mid noqon doona shay ay ahayd in tawaatur lagu soo naqliyo aaxaad lagu soo naqliyey tawaatur waxaa ka mid sida qoladan imaamiyada sida qoladan raafidada oo kale waxay wariyaan baa la yidhi xadiid ayay sheegeen ay yidhaahdeen rasuulkaa ku yidhi cali anta alkhaliifatu min bacdi anta alkhaliifatu min bacdi markuu xanuunsanayey buu ku yidhi ba anta alkhaliifatu min bacdi rasuulku waa bukay oo wuu xanuunsanayey adduun inuu dhimanayana waa la ogaayo ilaahay baaba yihi dee haddii wamaa muxamedun ilaa rasuul qad khalat min qablihi rusul horay bay rusushu hortii u dhimatay haddaba markuu xanuunsanayey dee saxaabadu ay sidaa udul joogeen ay u dul tubnaayeen hadduu odhan lahaa anta alkhaliifatu min bacdi cali o adaa dabada khaliifa ma cid baa ku wada hadli lahayd saw looma soo naqliyeen raafidadii un baa keentay oo saxaabadiiba waa laga waayey xadiidkaa xataa cali baa laga waayey anta alkhaliifatu min bacdi dawaacidu waxay keenaysaa nebi maxamed oo xanuunsanaya oo saxaabadiina ay ku dul xeeran tahay hadduu hadalkaa odhan lahaa in boqolaal saxaabi ay xadiidkaa warin lahaayeen markay raafido qura laga hayo ee dadkii meesha joogayba laga waayo dee maxaa loo garanaya inuu maxay yahay inuu maxay yahay maxaa la garanaya inuu maxay yahay inuu been yahay baa la garanaya eeg xagga kolka xadiidna waa lagu suurayni mar kasta qaacide kastoo la sheego xadiidna waa lagu suurayn war caadiyana waa lagu suurayni warka caadiga ah haddaan ku suuraynayno waxa weeye masaajidkeena laba boqol oo inan baa jooga laba boqol oo sheekh baa maalan masaajidkan joogo fadhiya cashirkan aynu gelayna cashirkan inagoo ku jirna uun ka warama haddii ilaahay cilmigiisa kamaradani la un ay iska dhaqaaqday cararto ilaa gidaarka unbay carartay nin inaga mid ahaa un baa tegay oo qolooyinkii makaasibtii unbuu tegay wuxuu ihi maanta yaa baanu aragnay oo kamaradii oo cararaysa ayaanu aragnay oo socoto ilaa halkaa tegaysa niyow marumuud baa lagu hagayey talow ma bayteri baa ku jiray talow ma sida gawaadhidii carruurta ayaa bayteri lasoo geliyo way dhaqaaqdayba eeg hay dadkii makaatibtu way yaabeen markaasay yidhaahdeen oo kamaradu way dhaqaaqday ha oo sidaa cashirkii kolkaas saasay kamaradu ayay u yar leexleexatay oo way dhaqaaqday ha labadii boqolee nina meesha joogay cashirka ee maanta joogay ayaa loo yimid mid mid qoladii makaatibda maanta ka warrama ma waxbaad nataajka kula kulanteen maya makamarad baa dhaqaaqday maya adiga ka waran maya adiga ka waran maya ninkii muxuu noqonayaa warkiisu eg dawaacidu maxay ahayd dhowrkan boqolee meesha jooga warkan meesha ka dhacay inay sidaa u naqliyaan bay ahayd inay ilan way arkayaan inay dadka u sheegaan soo maahayn iyaguna hadduu nin qurihii warka naqliyo warkaasi been buu noqonayaa war ka intii ka badnaydna ay naqlin weyday waa sida xadiidka raafidadu ay cali ku sheegeen oo kale ama warkan hadda aan halkan ku tusaalay tusaalaynayno oo kale Eh, wamaa kiibaa kamida waxa beentiisa ansaxa la qaadan eh, been laga dhigayo nuqila la soo naqliyey aaxaadan aaxaad lagu soo naqliyey fii maa kii dhexdiisa tatawafaru ay dhammaystirmaysay adawaaci kuwa u yeedhaya calaa naqlihi in lasoo naqliyo oo tawaatur lagu soo naqliyo wa imaa bisidqihi halkaa maxaan kaga soo baxnay khabarka kii beentiisa la go-aaminayey sow maaha ama sida asaxaa beenta noqonayey kii runtiisa la go-aaminayeyna waa kan khabarka wa imaa bisidqihi waalkhabaru khabarkii imaa maqduucun inuu yahay mid la go-aaminayo bisidqihi runnimadiisa ka khabari saadiqi saadiqa khabarkii ilaahay warkiisa oo kaleba wey saadiqaasi hadda allah buu uga jeedaa ka khabari saadiqi ilaahay warkiisa oo kaleba wey ilaahay markuu yidhaha subxaanahu wa tacaala anigaa nebi maxamed soo diray dee waa la qaadanaya ka khabari saadiqi ilaahay markuu yidhahdo qiyaama iman doonta waa la dhimanayaa waa laysxisaabayaa adoo lagu aasa dib lagu soo noolayn ka khabari saadiqi runnimadiisii waa la qaadanaya ilaahay kalaamki ilaahay kalaamkii saas oo kale dee wa bacdilmansuubi iyo kuwa loo nisbee ka loo nisbeeyo badh ka mida linabiyi nebiga sala allahu calayh wasalam maxamed axaadiista loo nisbeeyo oo dhani ma wada saxiix ba mise qaar baa dee mawdu loo nisbeeyo o dhan maaha bacdi sai bacdi lmansuub bacdi buu ka cibaareeyey bacdilmansuub nebi maxamed kuwa loo nisbeeyo badh ka waa run linabiyi sala allahu alayh wasalam walmutawaatir iyo mutawaatirka oo mutawaatirku waa cadfu khaasin calaa caam oo hadda mutawaatirkii oo qura meesha ku qoran bacdilmansuubi linabiyi qaar baa mutawaatira qaarna waa aaxaad waana nebi waana run oo run bay noqonayaan mutawaatirkuna waa run mutawaatirku ama xadiis ha ahaado kii mutawaatirka ahaa ama war mutawaatira ha ahaado oo maalan warka mutawaatirkii wuxuu noqonayaa sacuudigu agn maka xaggay naga jirtaa maka ama sacuudigu waqooyi buu inaga jiraa mise koonfur waqooyi yaa arkay haddaba sacuudigu inuu waqooyi inaga jira yaa arkay tawaatur buu inagu soo gaadhay warku hadduu tawaatur kugu soo gaadho walow gaalaba ha kaa soo gaadhay gaalo maraykanku xaguu inaga jiraa galbeed baa la yidhahdaa tawaatur buu inagu soo gaadhay dee waa runun shaygu haduu tawaatur kugu soo gaadho waa sidaasunbuu run ku noqonaya وإما بصدقه إن لقوا آمين يرون مديسة كخبر السادق رون شاقها وركي سوكنا بوي وبعد المنصوب كالله نسبيو بركي بويا للنبي نبي الله نسبيو إيو المتواتر متواتر كي أوكلا بويا متواتر كو عضبين وات الماما يا متواتر كا. متواتر واسم فاعله تتاوى كيمد متواتر تواتر أبو كيمد تواتر كنا وأتتابع إسراع راعدة وإيه وكوحدا iyo dafacaadkan xadiidka dabaqaadkan warinaya israac raacaya ee tirada badan iyagu ah israac raacaya ayaa loogu bixiyay wahuwa mutawaatirku khabaru jamcin waa jamac warkood jamaca oo yamtanicu uu mamnuuc yahay tawaadu'uhum inay isku waafaqaan cala alkadibi kadib ay isku waafaqaan can maxsuusina ay ka warramaan wax maxsuusa oo ama la arkayo ama la maqlayo waad aragtaa mutawaatirkii baa laynoo laynoo tacriifinaya saddex shardi buu mutawaatirku leeyahay xadiidka mutawaatir marka la odhanayo saddex shardi oo lagama maarmaana ayaa jira almutawaatir wahuwa isagu mutawaatirku khabaru jamcin jamac warkii wey waa inay jamac wariyaan jamacaasi tiro lagu qaydayaa ma jirto tiro lagu qaydaya ma jirta sifaa lagu qaydaya yamtanic tawaadu'uhum cala alkadib sifadaa unbaa la xaq siinaya kolkaa jamacan waxaa la yidhaahdaa waxaa dhici karta tobanku inay tawaatur noqdaan afar wax ka badan baaba tawaatur noqonayu sheekhu odhan karaa mararka qaar waxaa laga yaabaa inay mararka qaarna labaatanku ay tawaatur noqon waayaan xaaladaa la eegaya xaaladdan mobeelku soo baxay berigii hore haddii war la sheego oo saddex nin oo kala fogey ay isku war sheegaan ama toban nin oo kala fogey isku war hadday sheegaan isku habeen dhacay dee tawaatur baa la odhanayay laakiin hadda mobel baa jiro oo siyaasadaha soo baxay oo xisbiyaa soo baxay oo waxaa laga yaabaa in la yidha xisbi hebel hala dacaayadeeyey toban nin inta la kala diro war adna makhaaya adna magaaladaa tag adna magaaladaa tag adna magaaladaa tag hayee jaraa-idada u kala qor dee dhowr magaaloon isogeynin inay isku shay qura jaraa-id ku soo wada qoraan oo la yidhi allah oo magaaladana waa laga sheegay alla oo magaaladana waa laga sheegay alla dee tawatur ma nidhahnaa marka waa tawatur oo run weeyaan ma nidhahnaa oo may mobile baa la iskugu gudbiyaa dhici kartee eh? sawgan mobileki la iskugu gud mobile baa hadda soo baxay oo internet baa soo baxay oo balaayaa soo baxday oo dadkiiba hunguri uun mooyaane caqligii una shaqaynaynin bal nin idiloo ka waran jiritaankiisiiba lacag yar ka horreysiinaya hadda waa jiridiisiiba jiridiisii idlayd wax yar ka horreysiinaya shilimo waxa weey qofku ha iska gaajoodo ha iska oomo ha iska duruufaysnaadee laakiin wax jira dee ha ahaado nin meel loogu soo hagaaga ha ahaado laakiin ninkan maalinba maad arkaysaa gees u yar cararaya ee maalinba t v cusub soo hor joogsan joogsanaya maalinba dhar soo xidhanaya ee maalinba calan yar la cararaya dee waad aragtaayo wii wuxuu noqday wax dilaa macnaabuu noqday oo meel alla meel aynu ku macnaynaynaa ma jirto qofkii mawqif loogu soo hagaaga male wax alla waxaad ku tilmaami karaysa male waa guriga maalintaad intaa yar u dhiibtana dhinacaas u boodaya maalintaad intaa yar ka haysana dhinacaa kaluu u boodaya waa maalinba meel ha tago haddaba waxa weeye hadda imika tawaturkii waad aragtaa wuu macnabeelay oo de wax badan baa imika ayaa ayaa dhimaya oo internetyadii iyo mobeeladii iyo maxaan ku idhaha dadkan hadda imika hunguriguni shaqaynaya ee de kalsoonidoodii wixii laysku ogaa meesha uu ka baxay wax badan baa hadda ba lumaya wahuwa mutawaatirku khabaru jamcin jamac warkood weeyi waa jamac horta in la helo qof qura warkii mutawaatir ma noqdo labana khabarkoogu mutawaatir ma noqdo saddexna khabarkoogu mutawaatir ma noqdo waa khabaru jamcin yamtanicu waxa mamnuuca jamaca oo yamtanicu uu mamnuuc yahay tawaadu'uhum inay isku waafaqaan cala alkadibi been horta jamac ha noqdaan waa shardiga koobaad jamaca labaadna yamtanic tawaadu'uhum cala alkadib jamacani inay been ku wada hadlaan arin mustaxiila ha noqoto been bay ku heshiiyeen warse intaasoo dhani been ugu heshiin karaan waa mamnuuc been inay ku heshiiyeenna mamnuuc ha noqoto waa shardiga labaad can maxsuusinna ha ka warramaan shay maxsuus ah oo xisi ah oo waan arkaynay macquulkiibaa la diidayaa shay macquul ah ayaa la diidayaayoo macquulka shay caqligal ah hadday ka waramaan maya baa la leeyahay can maxsuusin bay ka warramayaan saddexdaa shardi marka la helo ayaa la odhanayaa waa tawaatur saddexdu maxay noqdeen kow horta waa jamac in la helo laba imtinaacu tawaadu'ihim cala alkadib in la helo saddex can maxsuusin waa in la helo haddaba saddexdaa bal hadda eeg saddexdaa shardiyeen hadda tawaaturka aynu u shardinay dabqad kaste waa laga rabaa xadiidku soo ma mari karo toban dabqadood saddex dabqadood saddexda dabqadood dabqad kastaaba waa inay jamac tahay dabqad kastaaba waa inay yamtanic tawaadu'uhum cala alkadib tahay dabqad can maxsuusin waa inay tahay walow maxsuuskaa ay ah, ragga qaarkood xagga dambe ha lagu maarmaayo odhan doonaan waxusuululcilmi cilmiga xasilidiisa wa xusuululcilmi cilmi xasila khabar baa loo cilmi yeesho waxa weye madmuunkiisii baa la ogaaday oo waa cilmibaa waad iska rumaysatood yaqiin baa ayaad ka heshay aayatu ijtimaaci sharaa'itihi shardiyadii shardiyadii mutawaatirka inay kulmeen calaamad lagu garanayo weeyi haddii markaad warkaa maqasho aad cilmi ka hesho ood ku xasisho inuu calaamadihii tawaaturku ay dhammaystiran yihiin calaamad lagu garanayo weyi buu ku yidhi wa xusuululcilmi cilmi xasilaa aayatu ijtimaaci sharaa'idihi shardiyadiisa kulankooga calaamadoodii weeyi walaa takfi kuma filla alarbacatu afartu afar qof jamicii eegaya shardigii koobaad ee jamaca ahaa afar mutawaatir kama dhigayaan cadadu tawaaturka afar kuma filla talow maxaa afarta tawaatur loo odhan waayey waxa la yidhi afar qof horta zinada qofka ay zinada goormaa la odhan karaa hebel wuu zinaystay markay ay ka markhaati kacaan afar qof markay ka markhaati kacaan afar qof markay ka markhaati kacaan baa zinada lagu markhaati la odhanaya haddaba afar qof hadday zino sheegaan ay yidhaahdeen ninkaa ama gabadhaa oo waxaanu aragnay ceebtaa sameynaya hadday afar qof yidhaahdeen afartaa masaa un baa loo qaadan mise taskiyaa la rabaa afarta ha la baadhaa la odhanayaa soo maaha kol haddii taskiye la rabo afartani inay ahaayeen dad mawsuuqiin oo caadiliina inay ahaan jireen haddii taskiye afartan laga rabo inayna tawaatur ahayn baa la ogaaday waayo tawaaturka gaalkaaba laga qaataa inaga waa maraykanku galbeed buu inaga xigaa idaacadaha b b c dun baynu ka qaadanay inayna muslimiin baa ahayn baa laga yaabaa dadka warka inoo keenay kolkaa ma og tahay tawaaturka isaga inaan islaamnimada xataa loo shardinin warka tawaaturka kugu soo gaadha islaamnimo looma shardiyo xataa wax kasta ha ka yimaadiin walaa takfi kuma filo alarbacatu arbacadu kuma filo xadiidka aan mutawaatirka ahayn maxaa loo qaybin jiray hariib hariibka waa kay imise wariyaan ahlu xadiidku maxay odhan jireen hariib hal baa wariyey maxaa ku soo xigay casiiz casiizka maxaa warin jiray laba mashhuur maxaa warin jiray saddex kolkaa eeg mashhuurkii oo tawaaturka ka hooseeyey ayaa saddexda lahaa kolkaa maxaa mashhuur maxaa ka sarreeya haddaba saddex maxaa ka sarreeya afar afarta wuxuu usoo qaatay waa mashhuurka intii ka sarreyn lahayd tawaturku talowma afartuu ka bilaabanaya markaa ilan kii kale waa kanoo mashhuur buu ku joogsaday tawaaturku halkuu ka bilaabanayo ayaa la isweydiinaya halkay tahay wuxuu ku yidhi walaa takfii kuma filla alarbacatu arbacadu kuma filla oo arbacada tawaaturku kama bilowdo wal asaxu qowlka asaxa ah ana maaka ana maaka zaada ka bata calayhaa arbacada ka bataa صالح wuu u suubadaa inuu tawaatur noqdo min غayri dabdin kiyon lagu dabdinay inuu tawaaturkaa shan ka bilowda lagu odhanaynin afarta wixii ka bata tawaatur wuu noqon karaa buu ku yidhi oo wuu u suubadaa oo dee duruuftaa kala duduwan xilligan mobeelku soo baxay iyo xilliga gaadiidka la hele la isgaadhsiin karayo xilliga dacaadaha labaade xiliyadaa kala kala jirta iyo xiliyada kale way kala duwan yihiin walaصxu qowlka aصxa ah ana maaka zaada ka ziyaado calayha arbacadu صالح وأصوبدا من غير ضبط كيو لغو ضبطينين التواتر وأصوبدا وأنه أصح وحوي لا يشترط لما شرطيه إسلام الإسلام قف ورك تواتر كوغو إيمانيا ددك كو كيريا إني مسلمين يهين لما شرطيه إسلام لما لما شرطيه ولا عدم احتواء بلد magaalo koobsigii la'aantiina lama shardiyo inayna isku magaalo ahayna lama shardiyo dadka tawaatur wax ku warinaya kale magaalaha ahaadaanna shardi ma aha walow isku magaaloba ha ahaadaan buu ku yidhi wa ana alcilma cilmiga fiihi mutawaatirka dhexdiisa laga helayaa daruuriyun waa cilmi daruuriya oo marka sidaa loo maqlaba waa daruuriyo adoon waxba daliil raadin bilaabin ayaad cilmigaa iska yeelan waa cilmi daruuriyo tawaturka waxaa laga helaa uma in akhbaruu hadday warramaan haddaba can maxsuusin maxsuus lahum iyaga maxsuus u ah hadday ka warramaan oo waan arkaynay waan dee shay xisiya ay ka warramaan fadaaka kaasi waadixun waa kii la rabay hadday maxsuus ka wada warramaan waa sax wailaa haddii ayna maxsuuskii ka warramin dhammaantood maxsuus kama warramin kafaa dalika kaa ayaa ku filaan kaasi waxa weey waa qoladii u horeysay ee maxsuuska ka warrantay ayaa ku filaanaya buu ku leeyahay ilayn iskuma eh, been iskumay waafaqaynin wa ina cilmahu cilmigiisu walasaxu asaxu waxa weye ina buu qoray anna bay ahayd wa ana cilmahu mutawaatirka cilmigiisu وأن علمه والأصح وحوي أن علمه علمي جيسا لكثرة العدد عدد كبضا لو علمي يا شيء متفق ومد متفق أه ومتفق بو نقول يا حق الرواية ديسا هذا علمي لكثرة العدد كيمد أن أرقته ومد متفق ولا يسوافقي أو تدك سامعين تا أردني أي اسكو وافقين وحواجب مركع قف كستئن أحصله علمي بقى أحصله يو كثرة العدد هدو كسو أحصله ومتفق ولا يسكو وافق سنيهي xadiidkani waa mutawaatir markuu mutawaatir noqday cilmigan iyo yaqiintani kasratulcadadka ayaa keentay ama cilmi kastoo kasratulcadadku uu keeno waa mid mutafaqa oo laisku waafaqayo haddii kasratulcadadku una keenin ka warran oo qaraa ay keento dad baa kuu warramay dadkaa kuu warramay waad rumaysatay oo tirada badan darteedu maadan rumaysanine waxaad u rumaysatay laba nin oo la socda oo weligoodba run sheegayaala qaraa-intu waxa wey hebel iyo hebel baa ku jiray waa qaraa alla ilaah waa run qaraa'intu haddaad qaraa'in ku rumaysato waa la isku khilaafi karaa qaraa'inta waa la isku khilaafi karaa laakin kasratul cadadka la iskuma khilaafe waa mutafaq walasaxu waxa weeye ana cilmahu cilmigiisa mutawaatirka cilmigiisa likasrati lcadadi cadadka badan dartii loogu cilmi yaashay mutafaqun waa mid mutafaqoo la isku waafaqayo welil qaraa'ini qaraa'inta darteed cilmiga loo sameeyaana qad yukhtalafu waa la isku khilaafi karaa buu ku yidhi wa ana alijmaaca ijmaaca calaa wifqi khabarin khabar si waafaqsan lagu ijmaaco khabar baa si waafaqsan ummaddu ay ku ijmaacday wal asaxu ana alijmaaca calaa wifqi khabarin khabar si waafaqsan ayaa lagu ijmaacay laa yadullu kuma tusayo sidqihi warkaasi inuu run ahaa eeg wa ana alijmaaca calaa wifqi khabarin soo kaasi waa kelmad wal asaxu ana alijmaaca calaa wifqi khabarin waa waa qadiyad koow wa baqaa'a khabarinna waxaa loo soo qadarayaa eeg wal asaxu ana alijmaa ana baqaa'a khabarin tatawafaru dawaaci calaa ibdaalihi kaana khabar bay u baahanaysaayo laa yadullu calaa sidqihi baa loo qadari walasaxu ana iftiraaqa alculamaai culimadoo qaybsanta bayna muawalin wa muxtajin laa yadullu calaa sidqihi saw laa yadullu calaa sidqihi uma dambayso dhammaantood khabarkaasaa u wada yaalla laa yadullu calaa sidqihi horta xadiidku inuu run yahay calaamadaha lagu garto iyo calaamadahan lagu garan buu ka hadlayaa xadiidkani inuu run yahay maxaa lagu gartaa maxaase lagu garan wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha hadda aan lagu garanaynin shay adan odhanaynin xadiidkani waa runoo calaamadaasaan ku gartay wuxuu ku yidhi wal asaxu qowlka asaxiihi waxa weeye ana alijmaaca ummadda oo ku ijmaacda calaa wifqi khabarin khabar si waafaqsan bay ku ijmaacday laa yadullu kuma tusayo calaa sidqihi khabarkaasi inuu run ahaa xadiis baa rasuulka ayaa laga sheegoo laga wariyey xadiiskii la wariyey aaxaad buu ahaayo xadiis aaxaada ayaa la wariyo sibaa loo wariyey marka xadiiskii la wariyey unbay ummaddu ijmaacday si xadiidka waafaqsan unbay ummaddu ku ijmaacday ijmaacaasi ma ina tusaya xadiidkaasi inuu run ahaa may inama tusayo buu ku yidhi waayo waxaa laga yaabaa oo ixtimaalaya ijmaacu inuu ku tiirsan yahay arin kale oo xadiidkanba una ku tiirsanayn xadiidkanina uu been yahay baa dhici kartaba walasaxu qowlka asaxa ah ana alijmaaca ijmaac calaa wifqi khabarin khabar si waafaqsan lagu ijmaaca laa yadulu kuma tusayo calaa sidqihi khabarkaasi inuu run ahaa waa kow kaasi ka labaad waxa weeye wal asaxu baqaaa khabarin anna baqaaa khabarin khabar baaqi noqoshadii khabarka oo tatawafaru ay dhammaystiran tahay addawaaci kuwii u yeedhayey calaa ibdaalihi in la baadileeyo oo la buriyo laa yadullu kuma tusayo calaa sidqi isaga runnimadiisa waxaa jira xadiid ayaa soo arooray rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ka soo arooray bukhaariga iyo muslimka ayaa xadiidka wariyey nebi maxamed baa cali ku yidhi anta minii bimansilati haaruun min muusa caliyo waxaad aniga ii joogtaa haaruun halkuu nebi muuse u joogay ilaa annahu laa nebiya bacdii laakiin ani nebi igama dambeeyo nebi noqon mayside xadiidkaasi yuu aad u ammaanaya xadiidka bukhaariga ee muslimka ku qoran yuu aad u ammaanaya cali ammaantiisa isaw maaha nimankii umawiyiinta la odhan jirayna umawiyiintu yay la dagaalameen dagaalku yuu dhex dhacay mucaawiye iyo iyo ali umawiyiintu mayna aad ula dagaalami jirin markaa ali iyo ahlbaytka iyo dee dad badan oo kamida dee dagaalo badan baa dhex dhacay soo maaha dawladdii umawiyiinta haddaba dawladdii umawiyiintu dawlad idil bay ahayd oo boqol san iyo dheeraad ayay jirtay miyayna awood u yeelateen xadiidka inay tirtirto haddayna ilaahay ka baqin xadiidkaasoo mayna tirtiri karaynin ya umawiyiintu iyagoo cali lain dagaal baa lala galaye xadiidkaasoo horta lama tirtiri karaynin waa la tirtiri karayay haddaba haddii xadiidka uu baaqi ahaado kiyo xadiidka waxyaabihii in la tirtira saacidayay oo dhani ay meesha joogaan haddana xadiidka hadduu baaqi ahaado ha odhanin baaqi ahaanshahani runnimada xadiidku daliilu yahay ha odhanin xadiidka sidiisa unbaa loo qiimaynaya bukhaari iyo muslim baa wariyo waa saxiix unbaad odhanaysaa laakiin baaqi ahaanshihiisa ayaan u daliishanayaayoo qariino ii ah ha odhanin wuxuu ku yidhi wal asaxu qowlka asaxii waxa weeyi anna baqaa'a khabari khabar baaqi noqoshadii khabarka oo tatawafaru ay dhamaystiran tahay addawaaci kuwii dalbayey calaa ibdaalihi in la buriyo kuwii dalbayey laa yadullu ma tusinayo baqahaasi calaa sidqihi inuu run yahay kaa ha u daliishani buu ku yidhi waiftiraaqa alculamaai walasaxu qowlka asaxiixi waxaa weeye ana iftiraaqa alculamaai culimada oo qaybsanta bayna muawilin mid awisha iyo wa muxtajin mid daliishada u qaybsantaana laa yadullu kuma tusayo calaa sidqihi warkani inuu run yahay muxuu ku yidhi xadiis baa dhacay ayaa la arkay xadiidkaa markay culimadii ay xadiidkaa warinayeen culimadii o dhan ubaa isku khilaaftay oo maxay iskugu khilaafeen xadiidkaa culimadu qolo xadiidka daliishata iyo qolo xadiidka awsha culimadiiba waa laga waayey ahlu xadiidka ahaa cid tidhaahda xadiidkaasi waa daciif kol hadaba haddii xadiidkaa muawil iyo muxtaj labadaa un culimadu uqaybsameen miyaynu odhanaynaa waxa weeye sixadaynu u daliishanayna kol hadii culimadii cid kaleba laga waayey may looma daliishanayo buu sixada si gaaraha loo baadho hal dib laga baadhun baa la yaan la odhanin iftiraaq iftiraaqan ay labadaa u qaybsameen waa daliil lagu garanayo sixadiisa ragga qaar baale may wuu ku tusayaa buu ku leeyahay walasaxu qowlka asaxihi waxa weeye an iftiraaqa alculamaa'i culimada qaybsankeega bayna muawilin mid awile iyo wa mid xujaysta ay u qaybsamaan laa yadullu kuma tusayo calaa sidqihi sidqigiisa xadiidkan sidqigiisii kuma tusayo wa ana walasaxu asaxu waxa weeye ana almukhbira ninka warrama ee maxsuus ka warrama bixadrati cadadi tawaatur dad cadadu tawaatura meelay xaadir ku yihiin buu ku warramay cadadu cadadu tawaatur walam yukadibuuhu mayna beenin walaa xaamila wax ku xambaara calaa sukuutihim aamuskoogana oo baqdinihi ma jirto ow amase bimasmacin min annabiyi meeluu nebigu ka maqlayo ayuu ku warramay sala allahu calayhi wasalam walaa xaamila wax ku xambaara calaa sukuutihim rasuulku aamusaana ma jiro saadiqunkaasi waa run halkaa hore se waxyaabihii xadiidka runnimadiisa aan loo daliishanayn ma sheegin hadda wixii loo daliishanayey buu haddana sheegaya haduu ninku shay maxsuusa uu ka waramo uu yidhaha waxaasaan arkay dad cadadu tawaatura dushoodna uu ugu waramo dadkaa cid been baad sheegtay ku yidhaahdana laga waayo wax ku kalifay aamuskuna uuna jirin war waa waxyaabaha runnimada loo daliishanayo ama nebigu meeluu ka maqlayo ayuu ku waramay rasuulkuna wuu ka aamusay wax aamuskaa ku kalifaana ma jiro war waa run buu ku yidhi waxyaabaha runnimada xadiidka loo daliishan karay kamid tahay والاصح قولك اصحيه ان المخبر انك ورميا بحضره عدد تواتر عدد عدد تواتر ميل حاضر كيهم بو كورمي ولم يكذبوه مين بينين ولا حامل وحكو حنبار على سكوتهم امسكوغنا ما جيرو او بمسمع من النبي ميلو نبيغو كمقليا ايو كورمي صلى الله عليه وسلم ولا حامل وحكو حنبار على سكوتي امسكونا ما جيرو صادق كاسي ورن oo runima loo daliishanaya halka waxaan kaga soo baxnay laba qaybood oo khabarku u qaybsamo waa kii maqtuucun bikadibihi aan lahayn iyo maxaa ku xigay kii maqtuucun bisidqihi aynu lahayn yaa inoo dhinaa madnuunu sidqigii baynu hadda gelaynaa kii madnuunu sidqiga aan ku tilmaanay ee runnimadiisa la malaynayey ayaynu halkan ku arki doonaa biidn illaahi tacaala madnuunu sidqigii buu doonayaa sheekhu inuu hadlo wa amaa madnuunu sidqi ka sidqigiisa runnimadiisa la malaynayo waa aaadii aaxaadkii wey aaxaadkii hadduu xadiid yahayna waa aaxaadkii aaxaadkii muxuu ahaan jiray casiiskii iyo ariibkii iyo mashhuurkii iyo kuwa ayuu ahaan jiray oo waxaa la yidhahdaa mutawaatirka isaga dee shuruudo kaleba looma eego shuruudda tawaaturka shuruud ka baxsan looma eego so xadiidka looma shardin jirin shan shardi saxiixa saxiixa maxaa loo shardin jiray shan shardi oo maxay ahaayeen saddex e, matniga u noqda laba sanadka u noqdaa la odhan jiray sow ma aha horta shuruudda maxay ahaan jireen e, inay cuduulu ruwaad waa ko maxaa la odhan jiray cuduulu inay caadilin yihiin iyo iyo daabitiin inay yihiin haye iyo itisaal mutasil inay yihiin ya cadamu shuduud iyo cadam lcila qaadixa soo maaha cadamu shuduud iyo cadamulcilla dee matnigii inta badan udhici jireen waa shuruud matnigu le matnigu saddexda kalena inta badan sanadkaa iska lahaa soo saa maaha itisaal itisaal itisaalu rijaal baa lagui raggu waa inay ay itisaalaan dee sakda waa inayna ku jirin waa inay caadilin yihiin waa inay dabdi aduu shan shardi baa saxiixa loo shardin jiray shanta saddex kamida waxaynu xagga sanadkay u noqonayeen walow sanadka dee laba qowlu ku jiro xagga mustalaxa sanadka maxaa la yidhaahdaa yaa garanaya sanad horta sanadku waa maxay ya sanadku waa maxay culimo ya laba qowl baa ku jira yaa haye sanadku wuxuu yahay labada qowle ku jira ma huwa sanad cinda ahli mustalax haye sanadka maxaa tidhahdeen culimo haye haye waa kow kaasi waa sax waa qawl qawlka labaad baan rabaa haye ya may waxaa jira sanad marka laga hadlayo waxaa la yidhahdaa xagga musطalaxa waa silsilatu rijaal almusila ila اlmatni waa sax waxaa kaloo loo isticmaalaa tacdaadu silsila eekada waa nafsa silsila iyo tacdaadu silsila labada qowlba waad ka heli doontiin mutuunta marka la eego mustalaxa markaad arkaysiin exnad marka la sheegayo waa silsilada lafteeda iyo may waa tacdaadu silsila tirinta silsilada la tirinayo hadaba sanadka saddexna sanadkaynu u celinay labana matnigaynu u celinay mutawatirka miyaa loo shardiyaa markaa mutawatirka ma loo shardiyaa may mutawaatirka shuruudiisii aan soo marnay ee dee tawaatirku la gaar ahaan baa loo shardiya axaada kuwa loo shardiya casiiskii iyo qariibkii iyo mashhuurkii iyo kolkaas saddexdana u qaybsamaya dee markaa qaybihii xadiidku uu lahaan jiray wa amaa madnuunu sidqi sidqigiisa iyo runtiisa kala malaynayo malahaasi waa mala raajixadii hadda la soco ilan dhanniga waynu soo baranaye fa khabarulwaaxidi waaxidka khabarkiisa weeyi khabarulwaaxid waa aaxaadkii oo kale weeyi wa huwa haddaba waaxidku khabarulwaaxidku maaka weeyaan lam yantahi aan ku gebagaboonin ila tawaaturi kaan tawaatur gaadhin wey afartu maaha cadadu tawaatur soo maynaan odhan wixii ka hooseeyey walow haduu doono dabaqadaha qaar tawaatur buu gaadhaa sida xadiidkii eh, cumar bin khaaab inama alacmaalu biniyaad yaxya bnu maciin yaa ka warinayay ilaa toddobaatan nin wax ku dhadhow baa la sheegaa inay ka warinayeen laakiin meelaha qaar dee nin qura ayaa wariyey wa amaa madnuunu sidqi sidqiga kala gooni noqonaya fakhabarulwaaxidi waaxid khabarkii weeye wahuwa isaguna maaka weeyaan lam yantahi aan ku gebagaboonin ila tawaaturi tawaatur aan ku gebagaboonin tawaatur kuma gebagaboodo uu ka yar yahay wa minhu waxaa ka mid a khabarulwaaxidka almustafiidu ka mustafiidka la yidhaah waa mid mustafiid oo ummadda dhex galay wa huwa shaacicu waa ku faafay baynannaasi dadku ku dhex faafay can aslin asal buu ka faafay waqad yusama in lagu magacaabana waa la arkaa mustafiidka mashhuuran mashhuur in lagu magacaabana waa la arkaa mashhuurna waa lagu magacaabi karaa mashhuurkani maaha kii mustalaxa lagu yaqaanay waa usuulka ayaa mashhuurkan iska sita wa aqaluhu ka ugu yari isnaani waa laba maxaa ugu yar mustafiidka ruwaadiisa inta ugu yari waa laba buu ku yidhi waa qowlka fuqahadu ay qaateen maaha ka muxadisiintu ay qaateen fuqahada iyo usuuliyiinta iyo bacdulmuxadisiin waaqaluhu ka ugu yari mashhuurka de eh, ruwaadiisa ka ugu yari inaani waa laba inaga mashhuurka ma labaa ugu yaraan jiray saddex baa u yaraan jiray sidaa mustalaxa markaan dee joogno waqiila waxaa la yidhi maa zaada waa kaka ziyaada calaa halaahatin saddex kaka ziyaada waa qowlkii usuuliyiinta aqaluhu isnaan waa qowlka fuqahada maa zaada calaa halaahatinna waa qowlka usuuliyiinta mustalaxuna waa halaaa aqaluhu halaaa saddexdaasaa kolkaa meesha ku wada jira halkaa culima waxaa inoo muuqata khabaru laaxaad ayuu si fiican sheekhu khayr laha siiye ayuu inoogu soo dhigay oo mas'aladii khabarulaaxaadka ahayd ayuu halkaa inoogu soo qaatay ama uu inoogu soo dhigay alasaxu qowlka asaxa ah mas'alatun alasaxu qowlka asaxa ah ana khabara alwaaxidi waaxidka khabarkiisu yufiidu wuxuu faa'iideeyaa alcilma cilmi buu faa'iideeyaa biqariinatin qariino ayuu ku faa'iideeyey haddaba khabarulwaaxidka hadday qariina la socoto cilmi buu faa'iideynaya yaqiin buu ku faa'iideyn waa laakiin qariina markay la socoto masalan isagoo inaan xadiid ku tusaalaynoo war caadi oo khabarul axaad aan kutusaa ku tusaalaynayno saaxiibkaa ayuu aabihii bukay aabihii markuu bukay saaxiibka ayoo aabihii uu xanuunsanayo ayaad shalay buuqateen oo orkaale aabbahay quraan igula soo akri buu quraan baad ku soo akrideen markaad ka timaadeen buu maanta kaa habsaamayo markuu kaa habsaamay unbaa unbaad aragtay ninkii oo ilmaynaya oo cararaya oo kafansito oo maxaanku dhahay eh, jignayaashii xabaasha lagu qodayo raadinayo ar maxaa dha aabbahay baa dhintay yaqiin maadan rumaysanayn armayna yaqiinahayn war waa yaqiin ilan meesha waad aragtaabe inuu kafan isla sito inuu aabbii xanuunsanayay in yaqiin buu faa'iiday qaraa'inta qariinada ilmadan qariinadan uu ku faa'iideynaya marka law hadduu bilaa qariina ahaan lahaa dee yaqiin ma faa'iideeyeen al asaxu qowlka asaxa ah ana khabara alwaaxidi waaxidka khabarkiisii yufiidu wuxuu faa'iideeyaa alcilma cilmi buu faa'iideeyaa biqariinatin qariino ayuu ku faa'iideeyaa cilmiga qariinuu ku faa'iideyni laakiin camalka waa waajib in lagu camal falaa qariino iyo qariino la-aanteedba khabarulwaajibka khabarulwaaxidka waa lagu camal falaya camalku waa waajib culimada qaar ayaa qaba maye cilmigana waa waajib inuu cilmi faaideeyo oo waxaanu u daliishanay bay yidhaahdeen see loogu amal fali waxaan cilmi faa'iideyneynin waxaan filayaa imaamu axmed inuu ahaa wuxuu yidhi ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ha raacin waxa cilmi una kuugu sugnayn aayad kale waxaa la yidhi in yatabicuuna ila danna mala mooye wax kale ma raacayaan malaha in la raaco dhanniga in la raaco malaha raajixa in la raaco xataa la isku diiday waa sidee Eh, maxaa loo leeyahay yaqiin ma faa'iideeyay waa lagu camal falayaa uun halkaasuu la maray culimadu waxay ku jawaabeen eh, shaaficiya waxay yidhahdeen markay ka hadlayeen aima shaaficiya iyo tabicuuna ila dhanna waxay ka hadlaysaa malaha laysku diidaya waa waxa caqiidada caqiid wixii caqaa'id ah mala in la raaca maaha wax dhanni wax yaqiin faa'iideeyunbaa caqiidada la raacaa oo waxay ka hadlaysaa aayadda waad garanaysaa ayadoo sana laata iyo dee ba laga hadlayay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmuna waa caqiidadii labadaba kolka xaggii furuucda marka la doonayo furuuc shareecada marka la rabo khabarulwaaxid isaga oo yaqiin haduu doono aan kuu faa'iideynin oo mali male ku faa'iideyno ixtimaaluu ku jiro malu waa ixtimaal baa ku jira weeye ixtimaal baa ku jira inuuna rasuulku odhaninaba wey isagoo ixtimaalkaasi jira ayaa lagu camal falaya oo lagu lagu dhaqmaya sababtuna waxa weeyaanay deliishanayaan khabarulwaaxidku ila mutawaatirku isma khilaafe khabarulwaaxidku wuu iskhilaafaa oo laba xadiis oo istacaarudaya markaysa khabarulwaaxida khabarulwaaxidku hadduu yaqiin faa'iideynayo suu isku tacaarudaya ilan yaqiin yaqiin tacaarudaa ma jirte siduu isku tacaaruday waa ixtimaal baa jiro waxa jira tacaarudka waxa keenaya eeg ixtimaalkii ahaa armu ninkan daabidka iyo waxyaro ilaaway oo nebi maxamed isagoo daabida war kale uu nisbeeyey ama uu wax ka tegay ixtimaalkii baa soo bixi karaa markaasuu ninkii intuu wax ka tago odhanaya saasuu rasuulku yidhi si uuna odhanin way dhici kartaa markaasaa la odhanaya xadiid kale oo rag ka awsaqsani ay sugeen ayuu iskhilaafay dee waad aragtaa xadiidka hadduu waaxid wariyo inay sakdadu ixtimaal usii tahay inay wax ka dhacaan inuu ilaawo waxbaa sii suurtagal ah laakiin inagu ilaawey ma odhanayno waa xadiidkii rasuulkaad odhanaysa waanad ku camal falaysa alayhi salaatu wasalaam alasaxu qowlka asaxa ah ana khabara alwaaxidi waaxidka khabarkiisu يفيد وحو فائدين العلم علم بو فائدين بقرينة قرينة أيو كفائدين علم قرينة كفائدين لكن سيديسا كلذي إساقو أما فائدين يو كلي علم يقين أهدا ويجب وحا واجبية العمل إن لقو عمل فلا به خبر الواحد كإن لقو عمل فلا في الفتوى فتاوها دحدو دوا لقو عمل فلا فتوى دي والله فتوى مدى hadduu sheekh kuu fatwoodana isagoo khabarulwaaxid ah waad iska qaadanaysaa wa shahaadati iyo shahaadadiiyo markhaatigii ijmaacan waa lagu ijmaacayba fatwada iyo shahaadaduba waa ijmaacan in la qaadanayo lagu camal falayo wa fii baaqi lumuur umuurta baaqigeega addiiniyati ee diiniga ah umuurtii diiniga ahayd ee fataawaha iyo shahaadada aan ahayn iyo wadunyawiyati umuurtii dunawiga ahayd fil asaxi qowlka asaxa ah sidaasoo kale waa lagu camal falayaa camalfalkaasi talo hadaba ma samcan ba oo daliil kale oo xadiid iyo aayad baa laga qaadanaya ku camalfalkooga mise waa caqlan oo caqligaa sheegaya waa samcan buu kuleeyahay simaaca samcan weeyaano rasuulka sala allahu calayhi wasalam qabaaisha wuxuu u diri jiray rag aaxaada markaasay qabaaishaasina wark warkooga dadkaa aqbali jireen ay ku camalfali jireen sidii uu dee saxaabigiiba yaman uu ugu diray waynu garanaynaa yaman waa kii u diray kolkaa waa kii la odhan jiray warkaa gaadhsiiyo sidaasun bay ku qaadan jireen khabaru aaxaad ummaddu way ku camal feli jirtay ilaa xilligii rasuulka sala allahu alayh wasalam kolkaa alcamal waa daruuri weeyaan waa la garanaya waana samcan qiila waxaa la yidhi wacaqlan wacaqlan wowgan la socdaa wuxuu sheegayaa samcan wacaqlan ha la yidhaahda buu leeyahay khabaru aaxaad in lagu camal falayo nusuusta waynu ka qaadanay sida axaadiista rasuulka qabaailka u dirayey oo kale dadka qabaa'ilka u taga iyagoo aaxaada ay de qaadanayeen ku amal falayeen wa caqlanna waa lagu garanayaayo hadii la yidhaahdo aaxaadka laguma camal falayo dee waqaa'ic fara badan oo shareecadu ay lahayd ayaa lumaysa oo dee axaadiistuba aaxaad bay u badan yihiin aaxaad bay u badan yihiinoo axaadiis badan baa la daadin lahaa wa caqlan kolkaa hala yidhaahdo mas'alatun alasaxu qowlka sixada badan ana khabara alwaaxidi waaxidka khabarkiisa yufiidu wuxuu faa'iideeyaa alcilma buu faa'iideeyaa biqariinatin buu ku faa'iideeyaa wayajibu waa waajibayaa alcamalu ku camalfal bihi khabarulwaaxidka lagu camalfalo fi lfatwa fataawada iyo washahaadati markhaatiga ijmaacan ijmaac ahaan wa fii baaqi umuuri oo fii baaqi lumuuri umuurta baaqigeegana in lagu camal falo adiiniyati ee aw adunyawiyati iyo kuwa aba fil asaxi qowlka asaxa ah samcan maqal ahaan qiila waxaa la yidhi iyo caqlan caqli ahaan mas'alatun almukhtaaru ana takdiib alasli asalka oo beeniya alfarca farca beeniya wa huwa asalkuna jaazimun uu jasminayo beenintaah laa yusqidu ma ridayo marwiyahu waxyaabihii uu farcu wariyey liannahumaa maxaa yeelay liannahumaa labadoodu low ijtamacaa hadday iskugu yimaadiin fii shahaadatin shahaada hadday iskugu yimaadiin lam turadda lama radiyayo oo dee lagu radin maayo وزيادة العدل عد... عد... زيادة العدل قف عادل زيادة ليس مقبولة ولا أقبلا إن لم يعلم هدان لأغين اتحاد المجلس مجلس إنه مدوبي وإلا هدين لأغي اتحاد المجلس فالمختار قولك مختار كيه المنع وإن لقادنين إن كان هدو يهي غيره غيركي لا يغفل كونها المامين مثلهم كيغو كلئه عن مثلها زيادة أو كل عادة عادة أهان ow kaanat dawaaci ama dawaaciduba ay tahay tatawafaru mid ay dhammaystirayso dhammaystiran tahay calaa naqlihaa naqlinteeda ay ku dhammaystiran tahay fain kaana saakitu hadduu yahay adbado mid ka dabdi badan ow saraxa ama mid caddeeyey binafyiha anfinteeda calaa wejhin si yuqbalu la aqbalo tacaaradaa way istacaarudeenun hala yidhaahdo halkana sheekhu mas'ale buu qaatay bal mas'aladanna hadda aynu eegno mas'ale buu yidhi khayr allaha siiye sheekha waxaa inoo muuqata inuu masaa'il fara uu si toosa isku daba dhigayo markiiba mas'alatun waxa weeye arday iyo sheekhiisii waa ruwaad oo kale sanadkii ruwaadda oo kale arday e, arday raawi baa wariyo sheekhiisii buu xadiidkan ka wariyey wuxuu yidhi akhbaranii shaykhii sheekhaygu wuxuu ii warramay sheekhii waa asal ardaygiina waa farac sow saa maaha sheekhii unbaa u yimid oo yidhi ani igamaadan warinin igamaadan warinin unbu yidhi aniga anigu kuuma sheegin warkaa unbuu yidhi xaggaad ka keentay aday ku jirtaa ardaygiina wuxuu raawigiina mey adaan kaa wariyey buu yidhi adaan sheekh kaa wariyo oo ii sheegay isqabsigaasaa meesha ka dhacay ninkii faraca ahaa ee raawiga ahaa warkiisii ma laga tegayaa mukhtaarku waa maya buu ku yidhi lagama tegayo mukhtaarku lagama tegayo wey hadday ardaygiiyo sheekhu isqabsadaan sagaal suura ka soo baxaysa sagaalka suurana waxaa weeye ee ardaygiiyo sheekhaa isqabsaday sheekhu jaazim weeyi ama sheekhu shaaki weeyi ama sheekhu dhaanin weeyi soo saddex xaaladood aha raawiguna saddexdaa saddexdoodii weeyi saddex saddex ku dhufo sagaal sagaalkaa suuraa soo baxday sheekhu hadduu jaazim yahay saddexda uu jaazimka yahay ardayga lama tuurayo warkiisa la tuuri maayo waxa dhici wax ixtimaal baa jira inuu sheekha laftiisu ilaawey ila xagga ardaygu lagu joogsan maayo la maayo adaa ilaaweye sheekha laftiisu ilowgu suurtagal ka yahay baa la odhanaya mas'aladaasu ka hadlaya wuuna aad buu runtii uga hadli doonaa mas'alatun almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana takdiib alasli asalka beenintiisa asalkaasi waa sheekii alfarca farca uu ku beeniyo waa ardaygii raawiga ahaa wa huwa hadda sheekuna ama asalkuna jaazimun uu jazminayo uu leeyahay warkaa anuu ma warinin wahuwa jaazimun wahuwa jaazimun wuu jasminayaa laa yusqidu ma ridayo marwiyahu marwigiisii ardaygu iyo farcu waxyaabihii uu wariyey qabuulka kama ridayo waa qowlka mukhtaarka ah qiil baa le may e wuu ka ridayaa qiil ayaa leh may e wuu ka ridayaa sababtuu ardayga loo ridi waayey marwigiisa oo qabuulka looga ridi waayey waxa suurtagala nisyaanul asli lahu bacda riwaayatihi lilfarci oo midkood midka kale tagdiibka kagama eh, eh, eh, kuma owleysnaanaya buu ku yidhi almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana takdiib alasli asalka beenintiisa alfarca faraca uu beeniyo wa huwa jaazimun isagoo jasminaya laa yusqidu ma ridayo marwiyahu waxyaabihii uu wariyey liannahumaa labadoodu law ijtamaca hadday ku kulmaan fii shahaadatin markhaati hadday ku kulmi lahaayeen lam turada lama radiyeen hadday markhaati iskugu yimaadin miyaa la radin lahaa oo la odhan lahaa adna caadilmatid adna caadilmatid cadaalada kagama baxayaan weeyaan weeyaan ilowgu hadduuna kas ahayn dee lagagama baxayo halkaasuu intaa kaga baxay aad bay inoogu badan tahay de xadiis inaan ku tusaalayna ma ahe adigu waraad werisay sheekaad ka waranto waxaad tii hebel baan ka maqlay hebelkii baa yidhi igamaadan maqal xaalku muxuu noqon de waa tan oo kaluun waa asalkii iyo farcii oo isdiiday haddaad sheeko tidhaa sheekadaaniyo waxa iiga warramay hebel hebel baa iiga waramay oo hebel hebelkiina uu yidhaa anuu ugamaan warramin dee ixtimaal baa jira inaad adigu sheekhu inuu ilowsan yahay ninkan warka laga keenay inuu ilaawey iyo mayeeka ka waramay inuu ilaaway ha baciidsanin waa mas'aladani si guud buu fannigu u hadlayaa hamoodin xadiis oo qura inaynu ka hadlayo wa ziyaadatu lcadli cadliga ziyaadadiisa maqbuulatun waa la aqbalayaa in lam yuclam la ogeyn itixaadulmajlisi majliska midowgiisa haddaan la ogeyn wa ziyaadatu lcadli cadaalad eh, wa ziyaadatu lcadli cadliga buu ku qofka caadilka ah warintiisa ziyaadadiisa uu wariyo maqbuulatun waa la aqbalayaa in lam yuclam haddaan la ogeyn itixaadulmajlisi majliska midowgiisa haddaan la ogeyn waxaa jira in badan baynu musalaxa ku maqli jirnay ziyaadatu iqati maqbuula ama ziyaadatu lcadli maqbuula tiibuu haddaba ka hadlaya eeg waxaa jira ziyaadatu lcadli waxaa loo qaybiyaa waynu qaybinaynaa ziyaadatu lcadli qof caadil ah ayaa ayaa wariyey in dheeraad ah oo raggii kale ayna warinin xadiis buu soo wariyey xadiidka ninkan caadilka ah ziyaada ula socota dadka kale aan ula soconin siyaadadani macno dheeraaday xambaarsan tahay maxaa laga yeelaya markaa see loo sawiranayaa markaa ziyaadat lcadli wuxuu ku yidhi ziyaadat lcadli waa maqbuulo waa la aqbalayaa laakiin shardi baa ku xidhan waa in lam yuclam itixaadu lmajlis haddaan la ogeyn majlisku inuu midoobay eeg labadaa sheekh maxamed ee isag fadhiya ayaa war bay wariyeeno anay iga wariyeen tusaale ahaan aniga warkay iga wariyeen dhexday ku gooyeen oo dhexda dhexday ku gooyeen oo qadiyad dhexda ah in in uun warameen xaqana waxa iga xiga sheekh maxamed abdi wahaab iyo saaxiibkii isla iyaguna anay iga wariyeen warkii laakiin ziyaada la socota hadaba ziyaadada sheekh maxamed uu wariyey maqbuulay noqon oo waa sax baa la odhan goorma laakiin haddaan majlisku una mid ahayn hadaan majliska la ogeyn majliska hadduuna itixaadulmajlis haddaan la ogeyn haddayna qoladaa siyaadada ka tagtay iyo qoladaas siyaadada ku dartay haddaynu odhanin isku meel iyo isku maalin baanu joognay haddaan isku meel haddayna igaga warinin waayo hadday isku meel igaga wariyaan sheekadan ka warramay maxay inta ziyaadadaa kuwanuni u maqleen kuwani u maqli waayeen baa la odhanaya kolkaa waa inay laba meelood oo kala duwan igaga qaadaan waa inuu sheekh maxamed yidhaahdo anagoo suuqa marayna ayuu warkaa ii sheegay sheekh maxamed keenanna waa inuu yidhahdo ma anagoo masaajidka joogno warkaa ii sheegay kolkaa way kala duwan tahay makaankii ma arkaysaa siyaadatu siqati maqbuula baa markaa la qaadanaya ama waa in inaan la garanayninba oon oon la sheeginba waynu arkaynaa wa ziyaadatu qof caadilo ziyaadadiisa maqbuulatun waa la aqbali in lam yuclam haddaan la ogayn itixaadulmajlisi majliska midowgiisa mar meel qura inay igaga wada wariyaan ama ay dee rasuulkaba kaga wada wariyaan ama sheek dee waa si guud buu hadalka u hadlayaa ama xadiid ku tusaalee ama sheeke caadiya ku tusaalee kaa doontaad ku tusaalaynaysaa ziyaadatu iqati maqbuulatun wailaa haddii kale wailaa haddii kale waxaa soo gelaya haddii itixaadulmajliska la ogyahay majlis qura ayay ku wada wariyeen falmukhtaaru qowlka mukhtaarkiihi almancu waa in la manciyo oo aan ziyaadadaa la aqbalin waa goorma ayaa la manciyayaa in kaana hadduu yahay hayruhu qofka caadilka ah kayrkii laa yakfulu midaan halmaamaynin miluhum iyaga oo kale ayna halmaamaynin can milihaa ziyaadadan oo kale caadatan caada ahaan waa la diidayaa haddii dadkan aan warin ee ka gaabsaday dadkan aan warinin ee ka gaabsaday siyaadadaasoo kale ayna halmaami jirin sida caadadoodu ay ahayd waxaa la odhanayaa may ziyaadadii inaga u kaadiya ow amase kaanat ay tahay adawaaci waxa u baaqaya tatawafaru miday ay dhammaystiran tahay ala naqlihaa naqlinteeda waxa u baaqayaa mid ay dhammaystiran tahay haddii ziyaadadaasoo kale aad loogu baahnaa oo in lasoo naqliya ay dhammaystirnayd iyadana waa saas oo kale waa waa la diidayaa fa in kaana hadaba hadduu yahay asaakitu ka aamusay adbado mid ka dabdi badan ow amase kama dabdi badnee saraxa wuxuu cadeeyey binafyihaa in uu anfiyey inayna jirin calaa wejhin qaab buuna u anfiyey yuqbalu la aqbalayo qaab la aqbaliyo qaaban la aqbalayn baa kala jira maan maqal maa samictuha waa qaabka la aqbalo ma maqlayniyo maa samictuha ma maqlayniyo waxyaabahaas uu yidhi laakiin haddii inuu yidhahdo maaha rasuulku ma odhan oo kale ama warkaa ma o waay ma odhan ma afkiisaan haysay inuu hoos inuu ninkan uni maqlayo kaa dhaga fudaa ama yar mashquulsanayd baa dhici karta dhiiranaantaasaa la diidayaa ma odhan or maxaad u jasmisay ma maqlaynin dhe ilan adu waxa aad xukumaysaa dhagahaagii calaa wejin si buu u anfiyey oo yuqbalu la aqbalo si la aqbalayo ayuu u anfiyey wuu anfiyey ama uu ka adbadsan yahay si la aqbalona waa u anfiyey tacaarada markaa way istacaarudayaan siyaadadii iyo intii aan siyaadada ahayn way iyo iyo anfigeegii baa istacaarudaya tacaarud baa meesha imanaya ha istacaarudaan baa la odhanaya khabaru ziyaada iyo khabaru cadami haba istacaarudaya wal asaxu qowlka asaxihi waxa weeye annahu low rawaaha hadduu wariyo ziyaadadii hadda imka ziyaadat lcadli maqbuula sawmaynaan odhan ziyaadat lcadli yuu la dheeraaday kayrkiibuu ayuu la dheeraa saw ma aha hadduu naftiisa la dheeraada ka waran qofka ziyaadatul cadligii hadduu naftiisa una dheeraada ka waran nin qura ayaa xadiid qura nin qura xadiid qura laba jeer wariyey labada jeer wariyey buu marna siyaada la ku daray marna siyaadadii buu ka daayay waa nin qura ayaa isaguna iskhilaafay kolka marna siyaada ula socoto marna siyaada ulama socoto maxaa laga yeelaya markaa wal asahu qawlka asahi waxa weeye annahu shanigu waxa weeyaan law rawaaha haduu ziyaadada wariyo maratan mar haduu wariyo wa taraka uu ka tago ukhra mar kale mar marna isagaa weye marna isagaa ka tegey isagii unbaa iskhilaafay aw infarada waaxidun ama mid baa kala gooni noqday can waaxidin mid kale ayuu kala gooni noqday qubilad waa la aqbalaya ha la aqbalo buu ku yidhi wa nahu walasaxu qowlka asaxihi waxa weeye annahu shaniye in khayarad hadday doorinayso ziyaadadu icraabal baaqi baaqiga icraabtiisa hadday doorinayso siyaadadiiba baaqigiiba icraabkiisa bedelaysa tacaarada markaa way istacaarudayaan tacaarud baa jira ayaa la odhani oo maxaa kamid mid ah haddaba siyaadada oo bedelaysa oo kale xadiidkii bukhaariga haddii la wariyo farada rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam sakaata alfitri saacan min tamrin sowmayn halkii saacan ahayd haduu nini wariyo nisfa saacin mayna iska hor imanaynin midina waa saac midina waa nisfa saac icraabkiina uu bedelmay oo saacantii mudaafun ilayhi bay isku bedeshay tacaarud baa la imanayaayo adilo khaarijiya baa markaa lagu kala rajaxaya wa ana xadfa bacdi alkhabari khabarka qayb ka mida xadafkiisu wal asaxu baa loo soo qadaraya wal asaxu qowlka asaxa ah ana xadfa bacdi alkhabari khabarka bedhkii xadafkiisu jaa-izun wuu iska bannaan yahay xadiid haddaad warinayso barh baad kusoo gaabsan karta hadda kitaab baad qoraysaa ama khudbad jumcaabaad qoraysaa miyaadan odhan karaynin liqowli mustafa calayhi asalaatu wasalaam inama alacmaalu biniyaat intaasaad iskaga gaabsan kartaa intii kalena waad ka aamusaysaa xadiidka rasuulka in baad ka soo qaadan kartaa oo dhammaystir lagu odhan maayo walasaxu asaxu waxa weeye ana xadfa bacdi alkhabari khabarka bedhkii xadafka la xadfayaa jaa waa banaan yahay goormuu laakiin banaan yahay ilaa an yatacallaqa inuu ku tacalluqo bihi isaga albaaqii baaqigu mooyaane baaqigu hadduu ku tacalluqo ma banaano inaad xadaftaa ha isku xadfin ha isku xadfin haddii uu isku tacalluqayo oo uu isku xidhan yahay ilaa waxa lagu oranay intii isku xidhnayd baad kala saaraysaa oo macnihi macna la'aan soo baxaya ama macno kaluuba noqonayaaba ha isku xadfin walow asnada hadduu isnaadiyo isnaadka waa la garanayaayo iminka itisaalu sanad weeyaan haddii mutasil ka dhigo walow asnada hadduu isnaadiyo wa arsaluu iyaguna ay irsaaliyaan xadiis buu nini wariyey ninkan wariyey musnad isagoo abu wariyey oo mutasil ah oo sakda ayna ku jirin ragga kalena way irsaaliyeen maxaa laga yeelayaa faka ziyaadati waa ziyaadadii oo kale sidii aynu ziyaadada ula mucaamaloonay unbaa loo eegayaa buu ku yidhi ziyaadadii oo kale tafsiilkii ziyaadada ku jiray un baynu halkan gelinaynaa waidaa xamala markuu xambaaro saxaabiyun saxaabi markuu xambaaro saxaabi baa soo xambaaray buu ku yidhi marwiyahu kii uu wariyey ayuu xambaaray waidaa xamala markuu xambaaro saxaabiyun saxaabi marwiyahu kii uu wariyey calaa axadi maxmalayhi labadiisii macno ama labadii lagu xambaarayey midkood buu ku xambaaray xumila calayhi kaasaa lagu xambaari in tanaafayaa labada macno hadday is-anfiyayaan muxuu ku yidhi saxaabi baa xadiid ayaa wariyey isla xadiidkii uu wariyey ayaa laba macno lahaa erey laba macno lahaabaa ku jiray labadii macno oo is-anfinaya laba macno iska soo horjeedu leeyahay labadii macno ayuu mid ahaan ku macneeyey dee uu ku macneeyey baa lagu macnayni ka kale lagu macnayn maayo ilayn saaxiibulbeyti adraa bimaa fiihi waa raawigii xadiidka way uu kaaga aqoon badan yahay nebi maxamed buu waaqicii buu la joogay oo nebi wax badan iyo waxyaabo badan buu og yahay kolka hadday labada macno is-anfiyayaan labadaa macno uu xadiidku yeelan lahaana mid ahaanuu ku xambaaro kaasun baynu ku xambaaraynaa haddayna is-anfiyayn ka waran labada macno laba macnoon is-anfiyaynin ayuu xadiidku leeyahay saxaabigiibaa mid ahaan ku xambaaray fakalmushtarak mushtarag baynu ka dhigaynaa fii xamlihi calaa macnayayhi kolkaa mushtarag markaynu ka dhigno mid la wadaago kaa uu ku xambaaray uun ku xambaari mayne kuu ku xambaaray iyo kayrkiiba waynu ku xambaaraynaa waad aragtaa fakal mushtarag baynu ula dhaqmaynaa markaa imaamu shaafici wuu ka hadlayba masaladaa toos buu uga hadlay waidaa xamala markuu ku xambaaro saxaabiyun saxaabi markuu ku xambaaro taabicigii iyo ayaa inaga baxay kayrkii markaa marwiyahu kii uu wariyey ayuu ku xambaaray calaa axadi maxmalayhi labadiisa macno midkood xumila calayhi waa lagu xambaari kaa uu ku xambaaray in tanaafayaa hadday is-anfiyayaan wa ilaa haddayna is-anfiyeynin fakalmushtaraki waa mushtarag oo kale erey la wada leeyahay oo kale weeye fii xamlihi xambaaridda calaa macnayeyhi labadiisa macno lagu xambaarayo fain xamalahu hadduu ku xambaaro calaa gayri daahirihi ka daahirka ah gayrkii hadduu ku xambaaro de mid baa daahir oo ku yahay kaa kayrkiibuu ku xambaaray aan daahirka ahayn xumilo waxa lagu xambaari calaa daahirihi saxaabigu kuu ku xambaaray kayrkiiyaa lagu xambaari fil asaxi qowlka asaxa ah saxaabiga waa la khilaafaya imaamu shaafici wuxuu yidhi kayfa atruku alxadiid seen xadiidka uga tegi biqowli man kii hadalkiisa low caasartuhu haddaan la noolaan lahaa la xajajtu aan la doodi lahaa waa nin ahluqaa war markuu xadiidkani uu daahir yahay daahirku wuxuu ahaa laba macno leh macno xoog badan iyo macno laga xoog badan yahay saxaabigii baa ku xambaaray macnihii laga xooga badnaa dee raaci maysid saxaabiga e macnaha xooga badan baad ku xambaara ila luquu adna luqadii waa taqaanaa kayfa atruku alxadiida biqowli man low caasartuhu laxajajtuhu buu imaamu shaafici yidhi luqawi buu ahaa wuxuu ku yidhi fain xamalahu hadduu saxaabigu ku xambaaro calaa gayri daahirihi macnaha daahirka ee qawiga ah kayrkii hadduu ku xambaaro xumilo waa lagu xambaari calaa daahirihi baa lagu xambaari saxaabiga waa la khilaafiyo hayru daahir buu ku xambaaray daahirka inuu ku xambaari fi lasaxi qowlka asaxa asaxa daahirka inuu ku xambaari in allahu tacaala casharkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam